ibaaxat alsalaati fi saacaati kulliha bimaka baabu ibaaxati asalaati salaadda inay bannaan tahay ayuu baabkan u baab yahay fi saacaati saacadaha kullihaa dhammaanteed bimakkata maka inay ku bannaan tahay ayuu baabkan u baabya weeyaan saacad kasta ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto magaalada maka haddii la jooga in salaada toos loo joogtayn karo ayuu baabkan u baabya weeyaan imaamu الnasaa-i caleyh raxmat ullah markuu xadiidkan amaba baabkan u baabaysanayey xadiid kale ayuu madaxa ku haayey laakiin xadiidkan maanta ama caawa aan dul taagannahay oo xadiidka jubayr ibnu mudcim radia allahu taala an ardah uu ka kooban yahay arrinkaas uu imaamku sheegay imaamka maka dhan ayuu sheegay xadiidkanna wuxuu ku gooni yahay uu sheegay beytka ilaahay iyo masjid alxaraam iyo kacbada ayuu gooni ku yahay marka sheegashada ama arintan imaamka daliilka usoo daliishaday in makoo dhan eh, ay saacad mamnuucah ama la diido in la dukada inayna jirin xadiid waxaa ku soo arooray daciif ayaa ku soo arooray weeyaan xadiid daciifa ah ayaa ku soo arooray xadiidka asaga ahna in la xujaysto mid u soo bada ma ahan sida awgeed meesha saacad kasta la tukan karo waa xaramka khaasatan kacbada iyo masjidka xaraamka gudihiisa amaba baaxaadkiisa ama saaxaadkiisa weeyaan wixii ka baxsan daliil cad oo sariix ah oo sariixa ah looma hayo weeyaan xadiidka shan boqol iyo shan iyo siddeetanaad qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna muxamed ibn mansuur aljawaaز weeyaan waa iqa qaala xadaثanaa sufyaan ibnu cuyeyne waa imaamkii aad taqaanin qaacido muhiim ayaa jirto waxay tahay sufyaan haddii la yidhaahdo oo hadda booskan oo hadda jooga sufyaankan ay noqoto sida haalibka inta badan oo sheykha shuyuukhi annasaa'i hadduu noqdo inta badan wuxuu ku dhacayaa sufyaan ibnu cuyeyne sufyaan athawri wuu ka koreeyaa wuu ka koreeyaa oo shuyuu shaykhu shuyuukh shaykh annasaa'i ayuu noqonayaa marka taa waa arrin aad muhiim u ah qofka inuu ku baraarugo oo marba haddii aad aragta shaykha nasaa'i ninka ku xiga haddii la yihahdo sufyaan markii waxaad la aadaysaa sufyaan bn cuyayna athawri ma aha weyaan aaliba qala wuxu uhi samictu waxaan ka maqlay min abi zubayr abi zubayr ninka la yihahdo moxamed ibn muslim tadrus waa saduuqun tadliis ayaa lagu yaqaanaa ninkaas qaala wuxuu yidhi amaba tadliis ayaa lagu sheegay qiila weeyaan samictu waxaan ka maqlay cabdاllaah ibnu baabah cabdullaah ibnu baabah waa nin reer maka ah waana iqa cabdullahi ibnu baabah waxba ee ruwaadda ku jira oo cabdullaahi ibnu baabah la yidhaahdo ama baabah magacaas wato oo ninkan cabdullahi ibnu baabah almaki aan ahayn lama arka weyaan meel kale hau doonin haddii cabduلlahi ibnu baabaha aad aragto almaki waana iqa meel kalood u raadin lama arko yuusuf ibnu baabah iyo cali ibnu baabah iyo abadan ha raadin cabdullahi ibnu baabah oo reer maka ah oona iqo ah ayaa muxuu ahay ruwaadoo dhanba kutuba sita bas maahan alruwa laa yuujad fi اruwaat ilaa cabdullahi ibnu baabah oo reer maka oona iqa ah laakiin waxaa imaado mararka qaar cabdulahi ibnu baabahga laftarkiisa ayaa waxaa la yihahdaa cabdullah ibnu baabey isaga laftarkiisa marna waxaa la dhaha cabdulahi ibnu baabah marna waxaa la dhihi cabdulahi ibnu baabey markii cabdulahi ibnu baabey la yidhaahdo wax la samia oo baabey la qaadanana hal nin baa ka jira hal nin ayaa ka jira oo marka mxuu aha dhawaaqa kale looga dhawaaqo oo baabey la yidhahdo nin baa la wadaago ninka isaga ah sulaymaan ayaa la yihahda ibnu baabey sulaymaan ibnu baabey marka cabdulahi ibnu baaba haddii aad maqasho ama baaba haddii aad maqasho raawi ah waa cabdullahi ibnu baaba haddii baabeyh la yidhahdana isagana waa la dhahaa sulaymaan ibnu baabeyhna wuu raacaa mararka qaar maxay dhahaan moogta ibnu baabah ibnu baabah marka macali aad tiradina maya cabdullahi weyaan oo iqa waree maka ah haddii la yidhahdana oo ruwaadda ka mid ah ama cabdullaahi ayuu noqonayaa oo kan laftarkiisa ah ama sulaymaan uu noqonayaa meel kale ood ka raadini oo raawi ah oo mxuu ahaa baabahi la yihahdo labada ahayn ma jirto weyaan baabahna cabdullahigaas waxaan lama arka weyaan waa qawaacidda muxadisiinta ay wax ku dabdiyaan xagga khaasatan sanadka ay wax ku dabiyaan oo qofka mararka qaar inuu muxuu ahaa wax yarba ha noqote uu yaro ilmaam u yeesho loo baahan yahay arrinkaasna dhowr jeer inuu nugu soo noqnoqdo waa laga yaabaa eh, si qofka uu u dabdiyo amaba uu u suga ruwaadda kuwa isdhexgeli karo amaba kan inaan muxuu aha qof kale aadan ku darin inaadan qof kale ku darin uu kaaga darsamin nin iqaa ah inuu yahay baaba meel kale u raadin oo reer waaya can jubayr ibni mucim waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda jubayr ibn mucim waa saxaabi jaliil ah mucim ibnu cadiy ninka aad taqaaneen oo sakiga ahaa ayaa dhalay inkastoo jubayr islaamnimo ayuu ilaahay ugu nicmeeyey laakiin aabihiis nicmadaas ma gaarin lidaalika nabigeena sala allahu aleyh waslem markuu asaara badrin uu soo qabsaday oo la hor keenay ayaa wuxuu yidhi hadduu noolaan lahaa mucim ibnu cadiy kadibna kuwan urka badan urkooda waa gaalnimada uu iweydiisan lahaa inaan usii dayo waan u dayn lahay uu nabig yiri sal lla ly slam maxaa yeeley nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka la dhibaateeyey oo daa'if uu aaday kadibna daa'iftii uu ka soo noqday isagoo xaalad adag ku sugan magaaladii inuu soo galaa loo diiday madiin maka gelitaanka xataa ilaa biljiwaar in qof uu magangelyo siiyo mooyane waa mxu ah waa loo diiday kadibna mucimn cadiy oo jubayr aabihii ah ayaa muxuu ahaa ugu taga banaanka markaasuu yihi aniga ayaa jaarkuu noqoni sidii ayuu ugu baxay wiilashii wiilashii isaga u dhalay ayaa waxaa weeyaan iyo ilma adeertiisii intii ugu hubka siday ayuu soo qaaday wuxuu yidhi moxamed ayaan eh, magangeli mangelye ayaan siiyey maadaama mangelye aan siiyey ciddii far u taagto waa inaad dhimataan intaan la taabanin ka hore uu soo dhaqaaqay nabiga ayuu muxuu ahaa wiilashiisa ayuu muxuu ahaa qaatay nabiga ayuu magaalada soo geliyey kacbadii iyagoo saa ugu hararaysan wiilashiisii iyo ilma adeertiisii ayuu nabiga kacbada dawaafay sal allah alay slam isna la dawaafay markaasa wuxuu yidhi waan magangeli cidda far u taagto ha islaaliso waa in marka meydkeyga laga tilaabsada kadib unbaa moxamed la gaara sal alla alay slam abaalkaas ayuu ku lahaa marka markaasa nabigeen wuxuu yidhi alayhi salatu salaam haddii aad maanta noolaan lahaa mucim ibnu cadey oo kuwan urka badan oo gaalnimada ay ka uraysa dhehi laha todobaatankii waan usii dayn laha dhammaantood dhammaantood kaxaysaan dhehi laha maog tahay sideedaba man camila man asdaa ilaykum macruufa fakaafiuu fain lam tajiduu maa tukaafiuunahu bihi fadcuu lahu soo ma ahayn marka mukaafa'ada kii duca mudan oo muslim hawaaba loo ducayna laakiin kii kale in la mukaafaeeyo oo xataa ammaantaas nabigu u ammaanay waa mukaafa'a inuu u haaya mxuu aha yadkaas isagoo gaalnimo ku dhintay ayuu nabiga yadkaas u haayaa iyo waxaa weeyaan eh, galladaas uu galay nabigeena sal allahu alيyه waslm marka ninkan la yihahdo jawab ibn mcim saxaabiga jaliilka ah radia اllahu taala arda qala wuxuu yidhi ana nabiya nabigena sal sl qala wuxuu yidhi nabigeena yaa banii cabdimanaaf yaa banii cabdi manaaf ree banii cabdimanaafow laa tamnacu ha u diidina axada qof oo aafa ku dawaafay bihada beyt beytka ilaahay ku dawaafa ha u diidina oo wasalla ku tukadana ha u diidina ayata saacatin saacad la arka oo shaa'a uu doono oo min leylin habeen ah aw nahaarin maalin ha u diidina weyaan nabigeenna calayhi salaa slaam marka niminkaas reer bani cabdimunaaf oo kacbada dadka u taagnahay ah ayaa nabigeena dardaaran ayuu siiyey amarna wuu siiyey wuxuu yidhi cid alla ciddii beytkan ama ku dawaafayso ama ku tukanayso ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto ha diidina marka in eh, kacbada marka iyo beytka allah subxaanaه wa tacaala habeen iyo maalin lagu sunaysan karo ayaa halkan loo deliishaday weyaan imaamkan wuxuu u deliishanaya xadiidkan makoo dhan in layla leyla nahaar xataa awqaaddii nahyigahayd in lagu tukan karo oo lagu cibaadaysan karo oonan waxaa weeyaan la joojinaynin ayuu u deliishana calayhi raxmat اllah baabka labiy afartanaad alwaqt اladii yajmacu fiihi اlmusaafiru bayna الظuhr wاlcasr waktiga salaada duhur iyo salaada casr uu jamcina qofka musaafirka ayuu baabkan u baab yahay alwaqt اladii yajmacu fiihi اlmusaafir qofka musaafirka uu jamcina bayna الظuhr wاlcasri huna huna maxalu bayaanihi ama hada maalu ama hada waqtu bayaanihi waaya xadيث شaن بqل iyo لح iyo sideetanaad wa xadيث صحيiح qال imam نسائي رحمة الله أخبرنا qتيب بن سعيد بن جميل بن طريف البقلاني ثقة ثبت قال xدثنا مفضل بن فضالة weyaan waa ثقة فاضل عن عqayل عqayل بن khالد بن عqayل alayli wa ninkaa isna waa ragga haddii aad qaacidadooda qaadato ayadna meel kaa saarmi ruwaadda أصxaaب الكتب الستة بخاarي مسلم أبو dاود ترمdي نسائي بن maaجة لحdaas kitaab haddii aad caqiil aragto cayn iyo qaaf iyo ya iyo laam haddii aad aragto kulli waa caqiil sida caqil bn abi aalib oo kale waa mukabar caqiil ilaa ninkan mooyeen waa cuqayl bitashiir caqiil yarowa inta kale kutuba sita haddii aad marba caqiil aragto cuqayl ha u akhrin waa caqiil ilaa halkaa ninka ah oo waxaa weeyaan cuqayl ibnu khaalid ibnu cuqayl alayli iqatun habtun waa nin iqa ah oona habti ah marka haba ka shakinin haddii aad aragto fi kutub sita caqiil caqiilun ku dhawaaq ila mararka qaar ma shaqlana moogta caynkii ma godan yah mise waa kor dhawanya caynka un kor dhawa ilaa intaanan ka ahayn cuqayl ibnu yaziid ibnu khaalid cafwan ibnu cuqayl alayli saas weeyaan waa iqatu habt waa yahay inta kale waa mukabr can anas wuxuu ka wariyey ama cabdishahaab wuxuu ka wariyey maxamed bin shahab zuhri imaamka xujada habtiga weyaan can anas malik wuxuu ka wariyey khaadimi rasul lah sl slm radi allahu ta an ardah qaala wuxuu yidhi anas bin malik kaana wuxuu aday rasulka al sl slm ida artaxala hadduu guuro oo safar uu galo qabla an taziiqa ashamsu qoraxda intaynan iilalin ka hore oynan muxuu ahaa duhurka waqtigiisa aan la gaarin ahara duhra salaad duhur dib buu dhigi jiray ilaa waqti اlcasri ilaa salaada casr laga gaaro kaba soo qaad lix saac ama laba iyo tobanka sac u taqaanaanba duhurnimo oo salaad ka horeysa ayaa safaruu galay xilligaas marka nabigan wuxuu samayn jiray salaadoo dib uu dhigi jiray kow uma kadibna nazla wuu degi jiray fajamaca baynahumaa salaada duhur iyo salaada casr ayuu nabiga jamcin jiray alayhi salat slam faidaa daqat الshamsu qoraxda haddii ay iilato oy dhanka galbeedka aaddo oo xilliga duhurka la gaalo qabla an yartaxila intuusan guurin ka hore waa markuu musaafirka nabigana sal slm salla duhra salaadda duhur ayuu tukan jiray uma rakib haalibanna salaad duhur markuu tukana casrka ayuu ku jamcin jiray sal ll slm waa dhaqanka nabigeena sida noo imaan doonta sala allahu calayhi waalihi wasalam xadidka waa xadid saxiixa qala imam nasa aleh amatullah eh, xadiidka shan boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad qala imam nasa aleh raxmatullah akhbarana moxamed ibnu salama almuraadi iqatun habtun weeyaan xadiidkan waa xadiid saxiixa wاlxaariث ibnu miskiin qira'aة calayh waana asmac xaariث ibnu miskiin waa ninkaan soo marnay oo min shuyuukh الnasaa-i oy horaanna si un muxuu ahaa iisu yaro qabteen si un baa isu yaro qabteen waad garanaysaano imaam الnasaa-i iyo umarada qaarkood nufra iyo xogaho isdiidanaan ayaa ka dhexaysa ragga umarada qaarkood ninkan marka alxarit ibnu miskiin arday ayuu ahaa oo muxadita ninka la yihahdo muxuu ahaa muxadi ayuu ahaa kadibna xertaa u imaan jirtay ninkanoo si fiican u labisanoo muxuu aha sidii adiga official dharkan rasmiga ah cooti iyo ti iyo hadda soo official maaha xilligaasna waxaa jirtay dhar oo saas oo rasmiyaad ah oo madaxda iyo dowladda iyo qaadiga iyo ay xirtaan iyo ragga un adiga dowlad ka agdhow dharkii asagoo labisan ayuu marka u yimid <laughs> marka u yimid uu ka shakiyey wuxuu ninka malaha adaa lagu soo dirayo waa tiftif ama jaasuus markaasaa wuxuu ka fiiji meesha wuxuu yidhi majliskay ka imaan kuguma arki kara meesha wuu ka fiijiyey kadibna imaam nisaan cilmigii u rabaa wadaadkiina waa muxuu ahaa baabkan waa isla qaadan waayeen wuxuu samayn jiray marka meel geeskaas marka saan loo fadhiyo meelahaasoo kale hadda qofkii derbiga xagka jirya arki hadduu microfon jirna kabasii fiican laakiin halkaas halkaas uu ka dhegeysan jiray marka axaadiista warinta marka xadiidku ka warinayey alxar ibnu miskiin ma dhahay xadaanii xari ibn miskiin ma dhahay wuxuu leeyahay xari ibnu miskiin ayaan maqlay qiraa'atan qof kale oo ku dul akrina qiraa'atan cali isagoo lagu dul akrina waa asma ana aan maqli anaa ku dul akhriyey ama anaa dhegaystay maaha wuxuu caddaynayaa isaga inuusan toos u hor fadhinin soo saa maaha waxay ka mid tahay dabdiga iyo cadliga iyo hubsiga alimaam anasai aleyh ramat ullah shuyuukhdiisa rag ugu badan ayuuna ka mid yahay aad wax badan buu ka dhegeystay waa yahay akhbarana moxamed ibnu slm almuraadi iqatu habtu alxaari ibnu miskiin qira'atan caleyh waan asmac wallafdu lahu lafdigan waxaa iska lah alxaari ibnu miskiin can ibn اqaasim cabdiraxmaan ibn qaasim iqatu saaxibu malik imaam malik saaxiibkii weyaan qala wuxu adana xadaanii waxaa ii warramay malik ibnu anas imaamu daari hijra ayaa ii warramay can abi zubayr almaki abu zubayr waa ninkii aan soo marno ibn tadrus weeyaan almaki waa saduuq can abi طufayl طufayl caamir ibn wathila ninka la yidhaahdo wuxuu kaga duwan yahay saxaabada kale ma taqaana wuxuu kaga duwan yahay waa aakhiru man maata min صaxaabati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waali waslm nin dhinta oo saxaabada nabigee ninka ugu dambeey wa qof nabi maxamed arkay salى اllahu alayh waali waslm isagoo rumaysan qofka ugu dambeey oo dhintay wuxuu dhintay boqol hijrada markay ahayd ayaa la yidhi mararka qaar marna waxaa la yidhi boqol iyo labada ayuu dhintay mar waxaa la yidhi boqol iyo toddobada ayuu dhintay sida laakiin haaliban ay u badan yihiin loo badan yahay inuu dhintay wey boqol iyo tobanka hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markay ahayd marka ninka la yidhaahdo caamir ibn wathila abi ufayl ayuu ka wariyey abuزubayr الmaki أنa mucaad بnu jabل صaxaabiga jaliilka ahaa raضi الlahu ta arda akhbar wuxuu warramay أnahum iyaga kharajuu saxaabadii kharajuu inay baxeen maca rasul rasulka ay baxeen salى الlahu عalيh waali waslm cama tabuug sanadkii dagaalka tabuug la aaday duulaanka tabuug la aaday fakaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm yajmacu mid jamciyo bayna اduhr duhri salaada duhr iwalcasri iyuu jamcin jiray nabigeena salى الlahu alيه waslm iwalmaqrib salaada maqrib walcishaa uu jamcin jiray faahara asalaata yowman maalin maalmaha ka mid ayuu salaada dib u dhigay uma intaa kadibna kharaja nabigu soo baxay fasalla duhr walcasra jamiica salaad duhr iyo salaad casr oo isla jirta ayuu tukaday iyagoo isla jir uma kadibna dakhala markaasuu muxuu ahay gurigii amaba teendhadii galay uma kharaja wuu soo baxay fasalla almaqriba salaad maqrib walcishaa ayuu tukaday nabigeena sala allahu alayh waali wasalam yacni wuxuu la jeedaa salaaddii duhur ayuu dib u dhigay ilaa casirka laga galo oo weliba casirkii maqhribka yani casirliiq wixii la jiray casirkii gabagaba uu ku dhowaado markaasuu salaadda duhur iyo casirkii jamciyey markaad dhammayna salaa qoraxdii ayaaba dhacday qoraxdii ayaaba dhacday kadibna maqribkii iyo ceshihii haddana uu jamciyey waxba uma dhexaynin saas ayuu ula jeedaa weyaan wallahu aclam bayaanu dalika waa baab hadda markan bayaanu dalika arrinka caddaynteeda ay hada baabu dikr alxadiid addaal calى kayfiyaة اljamci bayna الظuhri wاlcasr wالsalawaat yacni baabkan wuxuu caddaynayaa salaada duhur iyo salaada casr sida loo jamcina iyo salaadaha sida loo jamciya habka qaabka ayuu caddaynaya weyaan xadيث شhan boqol iyo sideed iyo sideetanaad wa xadيث xasana qala imam نسي alي رحmat lla aخbarna mحamed بn cabd لlahi بnu baziicin ya baziic waa iqa wuxuu geeriyooday laba boqol iyo todobiy afartanka jir nabigena sal slm qala wuxu xadana yaziid ibnu zurayc wa iqatu tabt qaala xadaana kaiir ibnu qarawanda qarawanda ninkaas la yidhaahdo kaiir ibnu qarawanda waa maqbuul maqbuul weeyaan marka qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey saalim ibni cabdillaah ibni cumar ayaan weydiiyey dad waafiqa ah eh. can salaati abiihi aabihi salaadiisa fi safari markuu safar ku jira suu aabihii u dukan jiray cbdillahi bni cumar ibn khaaab oo nabigeenna alah sala slam aad ugu dayin jiray si u dukan jiray ayaan weydiiyey wasalnaahu waxaan weydiinay weliba cibaaradii weyaane hal miyuu ahaaday nabigeena sal slm yajmacu mid jamciyo isu keeno bayna shayin wax oo min salaati salaadihiisa ka mid fii safri safarkiisa markuu safar ku jira salaadihiisa qayb ka mid miisu keen jir nabigeena sal slm fadakara wuxuu sheegay marka ninka la cbdulaahi ibni cumar ana safiyata binti binta abi cubayd safiya binta abi cubayd oo xaaskiisa ahayd radia allahu tacala an ardaha waraximaha kaanat waxay taxtahu isaga xaaskiisa ahayd hoostiisa ayay joogtay oo xaaskiisa ahayd fa katabat ilayhi waraaq bay usoo qortay wa huwa isagana fii zaraacatin lahu meel beer ahuu lahaa uu wax ka beeranayey isagoo ku sugan maxay usoo qortay annii aniga fii aakhiri yowmin maalin tii ugu dambaysay ayaan ku suganahay oo min ayaami min ayaami اdunya adduunyada ayaamaheeda maalintii ugu dambeysay ayaan ku suganahay wawali yowmin maalintan horeysa oo min alaakhirati maalinta aakhira ah amaba mxua ayaamaha aakhira ah maalinta ugu horreysa ayaan ku suganahay yacnii malakulmowt ayaa ihaayo ama sakraatulmowt ayaan ku jiraa weyaan waa maalinta aan geeriyoon lahaa kow farakiba ee isogaarwa farakiba markaasuu gaadiidkii uu lahaa faras noqoya wuxuu noqdaba ayuu koray fa asraca asayra ilayha socodkana usoo degdegay oo aad buu usoo dheereeyey xataa idaa xaanat salaat duhri ilaa xataa idaa xaanat ilaa ay gaarto ama la gaaro salaat duhri salaada duhur intaasuu muxuu soo dheeraynayey qaala lahu lmuadinu qofka muadinka oo la socdaa wuxuu ku yidhi asalaata ya aba cabdiraxmaan ay salli duka asalaat salaad duka weeyaan ay ilzam الsalaa xilliga salaada la joogta salaad duka falam yaltafit dheg jalaq uma siinin ma milacsanin xataa idaa kaana goortuu ahaada bayna الsalaatayni labada salaadood markuu u dhexeeyo oo salaada dahuur muddo inta la dhaafay salaada casarna ay kaabiga soo saaranta u dhexeeyo nazla wuu degey fa qaala wuxuu yidhi aqim salaada aqim aqim faidaa sallamtu markii aan salaama noqsado faaqim kadib haddana salaada aqim fasallaa wuu tukaday uma rakiba oo salaada hore asr isku dara isku dara weeyaan fasallaa wuu tukaday uma kadibna rakiba waxaa weeyaan gaadiidka ayuu koray oo socodka ayuu sii watay xataa idaa qaabat ishamsu ilaa qoraxda xataa idaa qaabat ishamsu goorta ay qoraxda dhacday qaala lahu lmuadin muadinku wuxuu ku yidhi aلsalaa cabdullahi ow salaadii tuka aan tukanna qaala wuxuu yidhi ka ficlika fii salaati الظuhr wاlcasr ay ifcal waxaad samaysaa ka ficlika falitaankaada oo muxuu ahaa fii salaati الظuhri salaada duhri wاlcasri isaad samaysay oo dib u dhigtay maqrib iyo cishana dib u dhig weyaan uma kadibna saaro iska socday xataa ida اshtabakat الnujuum xilliga ay xidigaha iskaleen oo muxuu ah habeennimo la gaaray xidigihii aad u muuqdaan marka xidigaha moogtahay habeenka uu weynaado xidigihii waa isku dhowaanaan oo waa badanaan ishtibaaka الnujuum qaala lahu اlmuadin wuxuu ku yidhi muxuu aha xataa ida ishtabakat الnujuum nazla wuu degey uma kadibna qaal wuuu ku yidhi limuadin muadinku wuxuu ku yidhi aqim salaada aqim faida sallamtu haddii aan salaamsana faaqim waxaa weeyaan salaada mar labaad aqim yani maqhribkii cishihii midba aqimitaan gooni ah fasallaa wuu tukaday labada salaadood uma kadibna insarafa salaad ayuu ka soo baxay uu ka soo leexday weyaan ama ka soo jeestay faltafata ilayna waana soo egey faqaala wuxuu yidhi qaala rasul wuxu yih sal slm idaa xadara hadduu waxaa u yimaada axadukum midkiin almru arin alladii arrinkaasoo yakhaafu uu isaga ka baqaa uu ka cabsi qaba fawtahu arrinkaas inuu dhaafo oo arrinka isaga ah gacantiisa ay xaaladda ka baxdo haddii aad ku soo xaadiro e falyusalli hadihi salaa salaada noocaana ah oo jamaca ah, oo maqhrib iyo cisha dhisu keeno oo hal mer meel lagu wada tukado salaadda duhur iyo casarna hal meel isugu keeno sidaa ha sameey weyaan saa u tukado wuxuu ka baqaa fawdka muxuu yahay hadda wuxuu ka baqa muxuu yahay cabdullahi bin cumar waa geerida xaaskiisii inay geeriyooto isagoo la joogin marka xilliyadaas marka haddii xaajadaas ay jirto salaad ha la jamciyo ayuu nabigeena amar ku bixiyey ama u rusay sala allahu calayhi waali wasalam marka salawaadkan la jamcina duhur iyo casarna waa la jamcinaya maqhrib iyo cishana waa la jamcinaya laakiin salaadda subax iyada salaad lagu jamcina lama arka weeyaan salaad lagu jamcinaya lama arko labada salaadood la jamciya duhr iyo casrna waa la jamcinaya maqrib iyo cishana waa la jamcinaya salaad duhr iyo salaad muxuu ah fajar ma la jamcin karaa waa maya salaad casr iyo salaad maqrib ma la jamcin karaa waa maya sidaa weeyaan baabu alwaqt waqti ayuu baabkan u baabiy aladii waqtigaasoo yajmacu fiihi lmuqiim qofka muqiimka ah uu salaada jamcin karo masjidka annaga jamac aad baan muxuu u naqaanaa ya asalaatu fi riaal markuu sheekha ku dhawaaqo muadinka markiiba waad aragteen imaamka maba ujoojiye markiiba wuxuu ku dhufanaya maqribkii markuu ka baxa kadibna walaaqimaya salaada cisha ayaa lagu dhuftaa waana runtii sunno aad u fiican oo meelo badan dadka ay aqoonin masaajid badan oo nairobi ku yeela oo laga yaabo qaarkood inay yacni sanawaad aad u badan dhisan yihiin inaan weligood aanan salaad jamcina laga yaaba maxaa udiidi nabigeena muxuuha sameey alayh salat slaam waa noo imaan doontaa wax udiida maxay tahay wahaabiyadaa samaysa sidaa darteed wahaabiyada maadaama ay samaynayso annaga waan ka fogeynayna war wahaabiyada haddii madiinta ay kaa xigaan aanan ka wahaabiyadan madiinta ay kaa xigaan ya nin baa qolya waxaa laga sheegayay soomaalida mogta isweeraraanoo magaalooyinka ay kala qabsadaanoo magaala marka muxuu aha lasoo weeraray marka hilfaha loo taagay raggii meesha joogay jabhaddii waa laga bixiyey amaba maleeshiyada ku jirto waa laga saaray markii laga saaray oo weliba dhib ay geysteenoo dee dumar iyo wax badan la laayey iyo masaakiin ayaa mid jabhadii ka mid a aadaanu ku dhuftay aadaan ayuu ku dhuftay markaasaa imaamkiin uu soo baxay salaadiiu dadki geliyey kuwii weerarka ahaa oo mogta markaas warse wa wadda hadda islaan dad muslimiinaad layseene salaadaana markaasaa wuxuu yidhi annaga reer bani fulan ayaan dagaalanay ma allaan dagaalanay reer bani fulan ayaan dagaalanay ma allaan dagaalanay marka waxaan kala jeedaa haddii aad wahaabiye ishaysaan ma axaadiista nabiga ad haysan alah slat slam wahaabiye ishaaya dhib ma laha laakiin axaadiista nabigaan miyaad coltihiin bukhaari iyo muslim muxuu axaadiis ay ku taallaa in salaada la jamciyo marka runtii mararka qaar qofka xitaa haddii aad khilaafsan tahay walaa yajrimanakum shana'anu qowmin calى an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrab litaqwa marka arrinkaas waa arrin aad muhiim u ah waayahay alwaqt waqtiga aladii waqtigaasoo yajmacu fiihi lmuqiim qofka muqiimka salaadu jamcin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix ah laakiin qeybtan dambe ahara duhrada waa mudraj hadalka waxaa weeyaan dadaala laga soo geliyey dadaala laga soo geliy weyaan dhexdaa muxua la soo geliyey saas ayuu imaamka ku xukumay albani caleh raxmat ullah qala imam nas alي ramat lla abarna qutayb bn sacيid bn jamil bn طrيf albaqlani iqaة habt qala xadaثna sufyaan sufyaankan muxuu ahaa khiyaaray ibn cuyayna qowla waaxida waa imaamkii qala xadaثna sufyaan can camr ibn dinar wa iqa can jaabir ibn zayd wa iqaة faqih can ibn cabaas cabdulahi bn cabaas bn cabdilmuطalib ibn cami nebi sal slm waa xabr اlumma waturjumaan qur'an qaal wuxuu yidhi sallaytu waxaan la tukaday maca nabi nabiga la tukaday sal slam bilmadiinati ayaan kula tukaday amaaniyan sideed jamiican isla jirto ayaan tukaday waa duhri casr oo isla jirto wa sabcan jamiican iyo toddoba isla jirto oo muxuu aha maqhrib iyo cisho weeyaan ahara duhra salaada duhur intaas marka isla garanay akharadaas marka ayaa mudrajka intuu sheegaa ya lakin waa wax la iska yaqaano oo muuqda afarta waa duhr iyo iyo casr isla jirto toddobadana waa maqhrib iyo isla jirto weyaan isla jiro ahara duhra ayuu dib dhigay wacajala casra salaada casr ayuu muxuu aha soo dejiyey wa ahara almaqriba salaada maqribna wuu dib dhigay wacajala cishaa cishaa ayuu muxuu ahaa soo hormariyey waxaa loo yaqaana waa aljamcu suuri jamcu aljamcu suuri wax loo yaqaano waa waa jamc laakiin xaqiiqi ma waa suuri saasaa taqriiban ka muuqato walcilmu cind allah caza wajal in salaad walba waqtigeeda la tukada laakiin meeshay ku kala baxayaan lagu tukada duhurkiia muxuu ahaa maalan xillig u dambeysay ayaa la tukani markii salam aleykum la yihah casrka ayaa gala casrka ayaa la tukanaya jamc suuriya ay yihahdaan laakiin jamca nabigeena uu samayn jiray alayh slat adilada inteeda badan waa jamcu xaqiiqiya suuri ma ahan xadiid shan boqol iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasai raxmat llah akhbarna abu caasim khashiish eh, ibnu asram wa iqatu xaafid qaala xadaana xabaan ibnu hilaal iqatu habt qaala xadaana xabiib wa huwa ibnu abi xabiib xabiib ibnu abi xabiib aljarmi waa saduuqun yukhti waa mararka qaar waxaa wey gaf ayuu ku dhacaa can amr ibni harm harim iqa can jaabir ibn zayd iqatu faqiih ibn cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu taala an ardaa annahu cabdullahi bn cabaas sallaa wuxuu ku tukaday bilbasrati magaalada basra waa caasimada labaad ee dalka ciraaq hadda maanta bilbasrati alula salaada hore alula haddii la yidhaahdo waxaa loola jeeda yaa khiyaaray alula haddii aad marba maqashaan fi listilaax waxaa weeyaan uulada la sheegaa oo salaada laga hadli qowla waaxida ma salaada fajra mise salaad duhr aلظuhr wa nacam annahu isaga sallaa wuxuu tugaday bilbasrati aluulaa salaada koobaad oo salaadda muxuu ahaa hore amaba waxaa weeyaan salaada duhur walcasra salaada casr laysa baynahuma shay waxba uusan udhexaynin aqimitaan ma udhexayni iyo walmaqriba salaada maqrib walcishaa laysa baynahuma shayan waxba uusan udhexaynin facala dalika arrinka ayuu sameeyey min shuqlin mashquul ku dhacay awgiis wazacama wuxuu sheegay ibnu cabaas anahu isaga salla inuu la tukaday maca rasul rasulka all maciisa sl bilmadiinati magaalada madiina alulaa salaada koobaad oo duhur ah iyo alcasra salaada casr amaaniya sajdaatin sideed ragca laysa baynahuma shayan waxba usan udhexaynin ayuu sheegay weeyaan oo nabigeenna ayuu tiri sala allahu calayhi waaalihi wasalam min shuqlin ayuu yidhi shuqliga waxay ahayd khudbad dheer oo muhimaat diin uu kaga hadlaayey oo in la kala gooyana muxuu ahay uusan rabin oo laga yaabo dad in masaladaas uu la gaaro uu rabay waxaa suuragal oo dhici karto markuu khawaarijta la murmay inay tahay suuragal oo dhowr kun ka soo celinaya waa suuragal inay mar kale ahaydna waa suuragal laakiin shuqligaas khudbay ahayd iyo wacdi iyo muxuu ahaa kelima in la kala goya tusaale ahaan dad baad munaadaro wadan oo gaalnimo islaamku xukumayaan ood ka soo ridi rabaa haddii marba salaad loo istaaga inay kala fakadaan indhahu ku haya moogta inay kala baxsadaan oo ka baqaya laga yaaba markaasuu muxuu aha salaad duhur wuxuu dib dhigay ilaa casirkii tusaale ahaan saa weeyaan marka min shuqlinta khudba ayuu u taagnaay radia allahu tacaala canhu wa ardaa annaga marka shuqliga asaga ah maxaa noqon kara annaga roobkii iyo waxaa weeyaan eh, wixii lamidka la garay laakiin maxaa shuqli noqon kara nacam culamaa maa shuqli noqon karo oo salaada loo jamcin karaa annaga reer nairobi haddii aan ramadaanka laga dhaaf waxyaabaha salaada loo jamcin kara maxaa ka mid oo laga qaadan kara nas abcan oo cad ma u hayna laakiin iyada oo muxuu ahaa lagaga qiyaasanaa shuqligaas ya naam bandowga bandowga bal ka warrama haddii bandowga ilaahay aa naga qaada eh alla naguma soo celiy haddii la dhihi lahaa bandowga wuxuu ku idil yahay halka saac iyo rubac halka saac iyo rubac masaajidiin waa noo furan yihin maqribki oo kale laakiin cisho suuragal ma sow sidaa ma markaas oo kale yaa min shuqli maka dhigna meel <laughs> kale la adayna waa yahay haye salaadda maqrib toonkaad ka soo baxday markaad ka soo baxday sigiiska ad rabtaa inaad muxuu ahaa ku tukato markaad kiryoko soo maraysa xaafadan dhow jaamku isqabsaday gaarigeed adaa wadaa oo meelaad u leexisana ma laha adaana gaariga wadaa haddii axdaa gaariga wadana masato mogta waa ka degi kartaa baabuur cadi oo muxuu ahaa b l e, wax lamid u yahay waa ka degi kartaa iyo baabuur e, caamka laakiin baabuurka adaa wadaa maquudkii aad ku dheganta meelaad u leexin haba yaraatee dhankaan waa derbi dhankaan waa derbi saad aragteen ya waan intaan damiye aan ka dega waxaa weyaan oon soo tukanaan ma taallo oo yani baabuurku wasiqayaa markaasoo kale maxaa la samayni salaadii maqrib lasiiga tegi ma fadhigaan ku tukani ma jamcu taakhiiraan samaynayo o jamca muxuu ahaa meelaha marka u yara baan xoogaho in furaha lagu yaro rogo ay ka mid tahay meesha ay ku dambaysana ilahi baa ogsan subxana wa tacala kolleyba culimada qaarkood meelaha waa ishaaraan laakiin qofka muminka daa'iman adiga cibaada haddii ay noqoto boqol kiiba boqol qabuulka ilahi baa iskale subxana wa tacala laakiin adiga meel far lagaa soo geliyaan la arkay intii aad u dadaali karto u dadaal cibaadada tacwiid ma lahan khatar wa waa yahay hay ya sheekh adigaa lagu weydiiy <laughs> adinkaa in soo dhex dhiga waaad adinkaa laga rabaayo sida la yeeli lahaa waaya kolayba in salaada cisho loo dibdhigo waa masaladan ka hadlaynayo taqriiban imaan karto maxaa yeeley diinteena wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj faataquu llaha ma staactum asal ahaanna dee culays hadduu yimaad iyo mashaqo noocaana in salaadihii la jamciyo nusuustii ayaa ku cad marka tanna baabkaas in looga qiyaasto waxaan isleeyahay culays weyn inuusan ku jirin waalcilmu cinda allahi tabaaraka wa tacaala alwaqt اladii yajmacu fiihi اmusaafiru bayna اlmaqrib اlcisha waqtiga musaafirka uu salaada maqribi salaada cisha jamcina ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol iyo ko iyo sagaashanaad su-aalkaa ma joogno qala imam nasa alي ramat lla akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwey huwa wahiqaة habtun imaam qaala anba'ana sufyaan wa huwa ibnu ibnu cuyayna can ibni jurayj ayaa idiin qoran sow sidaa ma yay wax kale u qoran yihin najiix allah yaftah calayk jurayjkaas xariiq hala mariyo nacam najiix ayaa saxa jurayjkaas meesha laga tuura nacam can ibnu abi najiix waa can ibn abi najiix waa cabdullaahi ibnu yasaar almaki waa hiqa laakinahu rumiya bilqadar wa dallas laba cudur ayaa muxuu aha lagu yara tilmaamayo qadariye qolyaha loo yaqaano inuu yahay oo qadarka ilaahi subxaana watacaala sidii la rabay aanan u aaminsanayn sidoo kale eh, in tadliis uu ku jirana waa lagu yara tilmaamay laakiin asal ahaan waa iqa sidaa weeyaan rumiya haddii aad maqasho qofkii wixii waa lagu tuura laakiin kuma shabadaysno oo laguma waafaqsanay u badan tahay can ismaaciil ibnu cabdiraxmaan waa iqa waa shaykhun min quraysh reer quraysh oday aho ka tirsan ayuu ahaaya qaala wuxuu yihi saxiibtu waxaan la saaxibay oon la jiray ibnu cumar cabdullahi bn cumar ila alximaa meesha soohinta ah amaba meel la xiray maxmiyad meel la xiray weeyaan oo la ooday ayaan la jiray haaliban ximaaga iblu sadaqa ayaa magaalada madiino meelaan ka fogeyn hadda meel bayda la yidhaahdo bayda meel la yidhaahdo mandiqadaas ayaa loo xiri jiray xoolaha geela zakada ah halkaas ayaa lagu ilaalin jiray oo xoolaha kale loogu ilaalin jiray ilan waa xoolo muslimiinta ka dhexeeyo marka in meel loo helo daaq ayaa loo samayn jiray ximagaas ayuu aaday waayahay saaxiibtu waxaan u raacay ibna cumara ila alxima ayaan u raacay meeshii la xiray falamaa goortii ama sharmadii falamaa goortii harabat ishamsu qoraxda ay dhacday hibtu waxaan ka heebaystay oon muxuu ahaa culays u arkay an aquulahu inaan u yidhaahdo asala ay sali salaat aw nusalli sala salaadan dukan inaan ku idhaahdo waan culays baan ka dhigtay fasaara kadibna wuu iska socday xataa dahaba ilaa uu ka taga bayaad اufuq jihadii cadaankii dhan ilaa u ka dhammaado oo habeenkii muxuu ka dhammaaday iyo wafaxmat اlcishaa cishaha muxuu ahay mugdiga mugdigiisa hore ilaa uu ka dhammaado yacni cadaanku wuu dhammaaday mugdiga hore oo muxuu aha marka hore qamti ahaydna waa dhammaadayoo xidigihi waxyaa soo baxayaan ma ogta amd cishaai cishaha mugdigiisii ilaa uu ka dhamaada uma kadibna nazla wuu dego fasala wuxuu tukaday almaqriba alaaa rakcaat saddex raka ayuu tukaday uma sallaa rakcatayn laba raka ayuu ku tukaday calaa iriha saddexda rakca oo maqribka dabadeeda ama gadaasheeda ayuu saddexdii labadii cishaa tukaday uma kadibna qaala wuxuu yidhi haakada sidaa maa raaytu rasul arka sal sl yafclu isagoo samayn salaadda maqrib iyada lama gaabinayo sidaa ayadaaba gaabanba cishihii wuu gaabiyey xilliga cishihii ayuu marka salaadda maqrib dibdhigay waayahay xadidka شhan boqol iyo laba iyo sagaashanaad qala imam nas alي ramat lla abarni waxay u warramay camr ibn cuثmaan wa saduuq qaala xadaثana baqiya baqiya ibn waliid kaiir tadriis ya axaadiiثu baqiya laysat naqiya fakun minha calى taqiya ayaa la yihahda axaadiista ninka la yihahdo baqiya mid saafi oo nadiif ma ahan ma garat fakun minha calى taqiya ka digtoonow oo iska ilaali iska hubi sidaa weyaan marka marba haddii aad baqiy ibn waliid caley raxmat haddii aad aragto axaadiisiisa waa lagu jiraa ogow eh, kaiiru tadliis can ducafaa isaga waa nin iqa laakiin ceebtiis maxay tahay dad ducafa ah su-aal ahaan ninka uu ka warinayey oo daciifa ah, ayuu muxuu ahaa ka boodaya intuu ka booda ayaa ninka ka korrey ayaa wuxuu leeyay qaala fulaan hebel baa saa yihi kii dhexda ahaa oo daciifka ah oo isaga ka warina wuxuu ka samaynayaa kabooditaan amaba can fulaan ayuu dhihi sida awgeed marka axaadiisiisa waa ina utokayso oo baabkiisas lidalika alimaam النasai alي ramat lla xadidkan isaga kuma kaaftoomin taxwiil ayuu sameeyey xawal asanad oo waxaa weeyaan ariiq kale ariiqiis ariiqaan ahayn ayuu xadiidka ku warin doona waa arki doontaa waaya baqiy ibn waliid qaala wuxuu yidhi xadaثana baqiy ayaa noo warramay can ibn abi xamza can meesha mujeda cancana ayuu geliyey hadduu dhihi laha xadaana hadduu dhihi lahaa war ma imaadeen wuu noo warramay hebel hadduu dhila can markuu yihahdo marka meshaas waxaad imaan karto maadaama mudali mudallis uu yahay weliba tadliiskiisana dacafada uu muxuu ahaa ku sameeyo xaalkiisa xaaladdaas waa adagta marka xa xadiidka ayuu dariiq kale ula booda weyaan qaala wuxuu yidhi ambana waxaa noo warramay yaa dhihi ambana alimaam anasai aleh raxmat ullah ambana waxaa noo warramay axmed ibnu moxamed ibn muhiira waa saduuq qaala xadaana cumaan ibnu saciid waa iqatu caabid walafdu lahu cumaan bin saciid ayaa lafdiga iskale can shucayb wuxuu ka wariyey shucayb ibn abi xamza waa iqatun caabid muxuu aha iqatun caabid weeyaan can zuhri wuxuu ka wariyey marka raggaan dhan waa ujeeda waan rag dhammaantood waa nadiifa qala wuxu yhi akhbarni waxa uhi salim ibn cabdillahi bni cumar waa iqatun faqiih can abihi abihi cabdillahi bni cumar wuxuu ka wariyey mxuu ahaa ibn khaaab radia allahu taala anhuma qala wuxuu yidhi ra'aytu xan rasul lah barka sal slm idaa cajalahu sayru socodka hadduu boobsiiyo oo deg deg uu geliyo socodka fi safari xilliguu safar ku sugan yahay yuakhiru wuxuu dib dhigi jiray salaat almaqrib salaata maqrib xataa yajmaca ilaa uu ka jamciyo uu ka kulmiyo baynahumaa labadii salaadood cishihii iyo maqhribkii baynaha iyada iyo bayna alcishaa cishihii ilaa uu ka jamciyo weeyaan saasuu nabigeen samayn jiray sal sl marba haddii deg deg iyo muxuu ahaa socod uu ku jiro noocaasa nabigeenna salaada maqhrib ayuu dib u dhigi jiray cishaha ayuuna ku jamci jiray sala allahu calayhi waali wasalam xadii شhan boqol iyo laba iyo sagaashanaad wa xadii daciifa ah, kii hore saxiix ayuu ahaa daciif اlisnaad sanadkiisa waa daciif sanadkiisa waa daciif laakiin macnaha uu xambaarsan wa macna saxiixa axaadiista hore soo marna iyo kuwa damba ayaa caddayn doona qaala imam nas alي amat abarna muamal muamal ibn ihaab oo saduuqun lahu awhaam waa run badan laakiin waxbuu ismoodsiiyaa waxbuu ismoodsiiya waxaa laga yaabaa imaamkii na duji hadda kuu ahaa salaada maqhrib ya sheekh yaxya niyu sooma hayn sheekh axmed ya nin baa laga yaba inu hadda ismoodsiye ahay shekh axmed soo saad ma dhici karto uu yihahda may shekh axmed u aha war may shmed may shekh axmed u aha saduuqun lahu awham ismoodsiinna ayuu leeyahy sidaa weya waxbuu ismoodsiini marka saas waa muamal ibnu ihaab qaala xadaanii yaxya ibnu moxamed aljaariyu saduuqun yukhti waa runbade lakin wuu gafaasna qaala xadaana waxaa noo hor cabdilcaziiz ibnu moxamed adalawardi can malik bn anas imaam dar hijra can abi zubayr abi zubayr waa saduuq ibnu tadrus weeyaane can jaabir bn abdillahi wuxuu ka wariyey saxaabiga jaliilka ah mugtirka ahaa radia allahu ta arda qal wuxuu yihi aabat cafwan haabat ishamsu qoraxda ayaa dhacday wa rasul rasulka sal slm bimakata maka uu jooga qoraxda ayaa dhacday weeyaan fajamaca nabigu u jamci bayna asalaatayni labada salaadood ayuu jamciyey bisarif meesha sarif la yihahda ayuu ku jamciyey sarif magaalada maka marka dhanka madiine loo baxa oo jidkan caadigo laamiga lasoo qaado oo dhanka madiine loo soo baxa oo masjidka tanciim iyo meesha cumrada laga soo xirta oo xaramka uu ku idil yahay lasoo dhaafo magaalada waa is saa usoo socota kontaroolka magaalada madiina kontaroolka magaalada madiina iyo sarif ugu badnaan waxay isu jiraan hal kilomitr control looga soo bixi oo dhanka madiine marka loo bixi controlka magaalada makaan kala jeeda oo dhanka madiine loo bixi hal kilomitr ayuu sarif u jiraa waa meesha la yidhaahdo waxaa ku aasan saxaabiyadda jaliilka um اlmuminiin waate ya khadiijo waa magaalada gudaheeda quburta mucalla ay ku dhex taallaa laakiin waan soo marnay sarif gabadha ku aasan um اlmuminiin waate maymuna bint اlxaarif khaalat cabdullahi bn cabaas radi allahu ta arda maymuuna ayaa ku aasan sarif halkaas ayuu nabigeena ku guursaday sal la slam arooskeeda inu ka dhacay markii dambena ayadoo xaju timida halkaa ku dhimatay radi allah ta ardaha sariftaas marka hadda markii aad tagtaan meel ay leeyihiin derbi yar lagu dhisay oo muxuu ahaa halkan ay ku aasan tahay leeyihin oo ay muxuu aha markii aad intaadan controlka soo gaarn dhanka bidaxda halkaas ay yidhahdaan ay ku jirtaa ummumuminiina maymuuna radi allahu taala ardaha marka nabigeenna markuu maka ka soo baxay salaaddii wuxuu ku jamciyey marka maqribkii ceshihii sariif mudda isu jiraan kacbada iyo sarifna dee meel isu fog wa meel dheer wa taqriiban haddii toban kilomitr ay ku dhaween waay muxuu ahaa haddii ay gaarayn way ku dhowdahay waay xadiidka laakiin macno ahaan waa macno saxiixa sanadkana waa daciif xadiid shan boqol iyo afar iyo sagaasanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasa aleh raxmat lah akhbarni waxa ii warramay camr ibnu sawaad ibn aswad ibnu camr waa hiqa qaala anba'ana ibnu wahb cabdullahi ibnu wahb waa hiqatun xaafid qaala xadaana jaabir ibnu ismaaciil waa maqbuul can cuqayl ibnu khaalid cuqayl ibnu khaalid ibnu cuqayl alayli halkaa nin ayaa cuqayl kaga jira horaan u sheegnay ha ilmaamina yaa la hilmaamin cuqayl an ibn maxamed ibn zuhri sheekhiisina waa ibn shahab zuhri la socda can anas bin malik wuxuu ka wariyey radi allahu tan arda saxaabiga jaliilka ah can rasuul ilah nabiga ale wuxuu ka wariy sal slm rasuulka alle annahu rasuulkeenna kaana wuxuu ahay rasuulkeenna idaa cajila bihi sayru socodka hadduu deg deg geliyo yuahiru wuxuu dib dhigi jira aduhra salaada duhur ilaa waqti alcasri ilaa waqti casr laga gaaro oo fa yajmacu baynahumaa ayaga ayuu isu geyn jiray hal meel ay ku tukan jiray wa yuakhiru maqrib salaad maqrib dib uu dhigi jiray xataa yajmaca ilaa uu ka jamciyo baynahumaa labada salaadood iyo baynahaa iyada dhah cafwan iyo bayna alcishaai salaad cisho uu hal meel ku tukada weeyaan xataa yagiiba ashamsu ay xiina yagiibu ashams markii ataa iina yaiib aaq xiina yagiibu ashafaq markii guduudka salaadda maqrib u dhaca oo habeenkii muxuu ahaa la gala oo cisho la gaara ayuu nabiga salaada maqrib iyo cishaa jamcin jiray sala allahu alayhi waali slm xataa bimacnaa xiin weeyaan xadiid شhan boqol iyo شhan iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qala imam nasa alي ramat lla akhbarna moxamed ibn maxamuud ibnu khaalid baa noo warramay qaala xadaثana اwaliid ibnu muslim wa iqaة kaiir tadliis qaala xadaثana waxaa noo warramay ibnu jaabir cabdiraxman ibn jaabir wa iqa qaala xadaثanii waxa ii warramay naafic naafic waa mawla cabdilahi bni cumar waa iqatun habtun faqiihun mashhuur qaala kharajtu waan baxay maca cabdilaahi bni cumar ayaan la baxay fii safarin safar ayaan la aaday yuriidu isagoo u socda arlan ardan dhul beereed asaga uu leeyahay faataahu waxa u yimid aatin nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina safiya oo waraaqdii loo keeni jiray ina safiya binta abi cubayd gabadhaas xaaskaaga ah limaa bihaa ay liladii liladii biha waa mawsuula hay biha arrinka ku sugan awgiis fandur an tudrikahaa fandur an tudrikahaa ay undur ka fiirsa fii idraakiha waxaa weeyaan fii ta'wiil masdar markuu leeyahy an tudrikahaa ay idraakaha weeyaan anta iyo waxaa weeyaan tudrikaha ayaa waxaa weeyaan waxay noqonayaan fii tawiil masdar marka undur fandur waxaad eegtaa ood ka fiirsataa an tudrikaha ay idraakaha inaad ku gaarto ka fiirsa weyaan fakharaja wuu bax marka musrican isagoo degdeg waraaqdina waa loo keenay mogta macahu waxaa la socday rajul nin oo min qurayshin quraysha yusaayiruhu ay yuraafiquhu rafiiqu ah oo u wehel yeelo waqaabat ishams qoraxda ayaa dhacday falam yusalli salaata salaada muslim takun maqhrib wa kaana wuxuu aha cahdii ninka ayaa dhihi la socday bihi isaga cahdii ogaalkayga bihi isagaan ogahay wa huwa yuxaafidu cala asalaat cabdullahi bin cumar inuu salaada ilaaliyo ayaan ku ogaha xilligeedii dhaqankaasaan ku aqooni jiray waayahay falamaa abta'a markuu dib u dhacay oo wakhtiga la dhaafay oo wakhtiga amaba gudaha loo galay qultu waxaan ihi asala ay salli salaat aw nusalli salaa salaadaan tukanna yarxamuka allah allah ku naxariiste faltafata ilaya waa isoo milacsaday i eegay wamadaa wuu iska socday maba ila hadlin xataa idaa kaana markuu aada fii aakhiri shafaq shafaqa gebagabadiisa iyo muxuu ahaa guduudkii maqhribka gebagabadiisa nazala wuu dego fasala maqriba salaad maqhrib ayuu tukaday uma aqaama alcishaa salaad cisha ayuu aqimay waqad tawaara shafaqu shafaqi iyadii isaga uu qarsoomay fasalla bina wuuna dejiyey maqhribkii yacni markuu Eh, shafaqi dhici raba ayuu salaada maqhrib galay kadibna waxaa weeyaan salaada cisha markuu shafaqi dhacay ayuu tukaday uma kadibna aqbala calayna wuu noo soo joostay faqaala wuxuu yidhi ina rasul rasulka sal slm kana wuxuu rsulka alleh idaa cajila bihi sayru socodka hadduu dadeejiyo sanaca haakadaa saas ayuu nabiga samayn jiray sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka shan boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh ramat lla akbarna qutayb ibnu saciid qaala xadaana caaaf caaaf ninka la yidhaahdo ibnu khaalid weeyaan almaqzumi waa saduuqun yahim waa run badana lakin ismoodsiin buu leeyay can wuxuu ka wariyey mowla cabdillahi bn cumar qaal wuxuu yidhi aqbalna maca bni cumar ibni cumar ayaan la soo qaabilnay ama ka soo qaabilnay makata maka ayaan ka soo qaabilnay ka nimid falamaa goorti kaanfalamaa goortii kaana u ahaaday tilka leyla habeenkaas saara binaa wuunala socday xataa amsaynaa ilaa aan ka galabaysana galabtii cadigeed ma ilaa aan mxuu aha habeen galna aan habeen ka galna yuu jeeda amsaynadaas fadananna waxaan u malayn annahu isaga nasiya salaad inuu hilmaamay faqulnaa lahu waxaan ku nidhi asalaa ay salli salaa ama naduji fasakata wuu isa aamusay wa saara wuu socda xataa kaada ilaa uu ka sigo ashafaqu guduudkii maqhribka an yaqiiba inuu dhaca uma kadib nazla wuu degay oo fasalla wuu tukaday wa qaaba markuu maqhrib tukaday qaaba shafaqu shafaqi inuu u dhacay guduudki ayaa dhacay ayu tukaday uma kadibna aqbala cayna wuu noo soo jeestay faqalu kada sidaan baan kuna henay nasnacu mid kuwa sameeya maca rasul rasulka al markaan la jirna sal allahu alayhi waaalihi wasalam haddii arrinta ayna qabsata oo saana ay nagu dhacdo arrinka ayaan samayn jirnay kuna waxaan haakada sidaan baan kuna henay nasnacu kuu sameeyo maca rasul rasulka al sl slm idaa jada bihi asayru socodka hadduu muxuu aha degdeg ku noqdo saas ayuu nabiga anagoo la jirna ayuu samayn jiray sal lla slm oon la samayn jirnay xadiid shan boqol iyo toddobiy sagaashanaad qala imam nas alي ramat abarna waxaa noo warramay cabda ibn cabdiraxiim almarwazi wa saduuq qaala xadaثana ibnu shumayl annadr ibnu shumayl almaazini weeyaan annaxwi naziil marwa marwo meesha la yiraha degnaan jiray marwada iyo basre ma aha marwe iyo iyo safa ma ahan marw waa maa waraءa nahr iqat habtun weeyaan qaala xadaثana kaiir ibnu qarawanda kaiir ibnu qarawanda waan ninkaan soo marnayo waa maqbuul qaala wuxuu yidhi qaarawando kale haba raadinin waa asaga un qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi qaala qaala wuxuu yidhi sa'alnaa waxaan weydiinay ah saali ibn cabdillaahi ibni cumar ayaan waxaan ka weydiinay can asalaad salaad oo fi safari safarka ee salaadda la tukado iyo habka loo tukada ayaan wax ka weydiinay faqulnaa waxaan idhi akaana cabdulaahi cabdulahi bn cumar miyuu aha yajmacu mid isu keena oo meel ku wada tukada bayna shayin shay oo min asalawaat salaad ka mid fi safari safar ma dhici jirta faqala wuxuu yidhi laa maya ilaa bijamcin jamcigaas maxaa loola jeeda khiyaaray bijamcin maxaawa musdelifa naam jamc magacyada loo yaqaan mashal xaraam musdelifa iyo jamcinta baa loo yaqaanaa waayo ilaa bijamcin musdelifa mooyane habeenka marka carafa laga soo caraabo galabti laga soo caraabo oo musdelife la imaado cidda xajisa ayaa taqaane ama xajka muxuu axkaamtiisa ragga yaqaane musdelifo marka salaada maqrib iyo cisho ayaa lagu jamciyaa ayaa lagu jamciya ilaa bijamcin ay waxaa weeyaan bimusdelifa ma oyane uma kadibna ataytu waan u imid mar labaad faqaala wuxuu yidhi kaanat waxaa ahaatay cindahu cabdullahi bn cumar agtiisa safiyatu safiye gabadha xaaskiisa ahayd bint abi cubayd faarsalat ilayhi way u soo dirtay anii aniga fii aakhiri yowmin maalintan u dambaysa ayaan ku sugannahay maalinkii u dambeeyay ayaan ku sugannaha min addunya addunyada iyo wa awali yowmin maalintan ugu horraysa oo min alaakhirati aakhira farakiba markaasuu gaadiidkii soo koray wa ana macahu ana waan la jiray cabdulaahi salim bin cabdillahi adhihi faasraca asayra socodka ayuu soo dejiyey xataa xaanat asala ilaa salaaddii laga gaaro faqala lahu muadin wuxuu ku yidhi asalaata yaa aba cabdiraxmaan ay salli salaata salaaduka aba cabdiraxmaanow waa kunyadii cabdullahi bn cumar fasaara wuu iska socday xataa idaa kaana goortuu ahday bayna salaatayni laba salaadood meesha udhexaysa nazla wuu degey faqaala wuxuu ku yidhi lilmuadin wuxuu ku yidhi aqim salaada aqim faida sallamtu markii aan salaam noqsaday min aduhri faaqim makaanaka faaqim makaanaka booskaada aad taagan tahay salaada ku aqim weeyaan faaqaama wuu aqimay fasallaa aduhra ayuu tukaday rakcatayni uma salama wuu salaam noqsaday uma aqaama wuu aqimay makaanahu booskii isagoo tagan ayuu salaada aqimay fasalla alcasr casrka ayuu tukaday rakcatayn laba rakca uma intaa kadib rakiba gaadiidka ayuu koray fa asraca sayra socodka ayuu aad u dheereeyey aad u socday xataa haabat ishamsu ilaa qoraxda ay ka dhacdo faqala lahu muadin wuxuu ku yidhi asalaata ya abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan salaadii tuka amana duji faqala ka ficlika alأwal sidii aad salaadihii hore ku samays samey weeyaan ey ifcal waxaad samaysaa ka ficlika alawal ficilkaada hore oo kale oo salaad duhur oo dib u dhigtay casrka aad u keentay samay weeyaan fasaara wuu socday xataa ida ishtabakat الnujuum ilaa xidigihii ay muxuu iska galaan oy ka wada muxuu ahaa iftiimaan nazla wuu degey faqala aqim aqim faida salamtu markii aan salaamsado salaada maqrib ka salaamsado faaqim aqim fasala maqriba alaatan ayuu tukaday uma aqaama wuxuu ku aqimay salaadii makaanu booski isagoo taagan ayuu aqimay fa salla alcashaa ayuu tukaday alaakhirata ee dambe maqhribkana mararka qaar cishaa layska dhahaa cisha muxuu ahaa aakhiradaas waxaa weeyaan cishahaas caadiga ah ayaa loola jeeda uma kadibna sallama wuu salaam noqsaday waaxidatan hal salaam noqsasho tilqaa wejihi wejigiisu xaggiisu isagoo muxuu saas u ega ayuu salaam noqsaday uma qaala wuxuu yidhi qaala rasul wuxu yih sal slm idaa xadara axadukum midkiin hadduu ku xaadir u yimaada ama uu haleelo amrun arrin yakhshaa fawtahu inuu ka tago ama dhaafo uu ka baqa falyusali hadi salaad salaada nooca tukada weyaan salaam naqsiga sida asalka ah waa sida caadigahayd alyamiin washimaal sidaa weyaan alxaal baabkan wuxuu baab u yahay alxaal xaaladda alatii taasoo yujmacu la jamciya bayna asalaateyn laba salaadood dhexdooda xaaladda la jamciya ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasacid raxmatulah akhbarna qotay ibnu saciid can malik ibni anas imam daalhijra can naafic mawla cabdillahi bn cumar can ibni cumar raggaas kulli waa taqaanaan waa rag a'imo ah saxaabiga cabdullahi bin cumar waaba taqana ana rasul rasulka sal slm rubaaciyaadka wuxuu ka mid yahay alimaam annasaa'i rubaaciyaadka isaga iyo nabigeenna sala allahu alay slam afar naf bas ayaa udhexayso qutayba iyo maalik iyo naafi cabdullahi bin cumar ninka shanaad iyuu noqday nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam ana rasul rasulka sal slm kana wa rasuulkeenna idaa jadda bihi sayru socodka hadduu muxuu degdeg ku noqdo jamaca bayna almaqrib alcishaa iyuu nabiga damcin jiri waa musaafir markuu qofka yahay sababta marka salaadda loo jamcina maxay tahay lisafar safar weeyaan xadيث شaن بqل سagaشhan iyo sagaalaad waa صحيح الإسناad qال imam نسعدي رحمة الله أخبرna إسحاq بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن راهوي قال وxu أنبأنا عبدالرزاق بن همام الصنعاني wa ثiقة xافظ قال xدثنا معمر بن راشد الأزدي ثiقة ثبت فاضل عن موسى بن عقبة wa ثiقة الأسدي wa ثiقة فقيه إمام في المغازي عقبة موسى بن عقبة محamed بن إسحاaq iyo isagaba waa ragga xagga siyarta siirada nabigeena ama ha noqoto ama taariikhda islaamiga ha noqoto ragga looga dambeeyo weyaan aleyh ramat ullah annaafic ibn cumar intaba soo marnay qala wuxuu yihi kaana rasuulka wuxu sal slm idaa jada bihi sayr socodka hadduu deg deg ku noqdo ow xasaba amrun amrun ama arrin ay ka soo dul dhacdo oo culus jamaca bayna almaqrib alcishaa nabigu jamcin jiray sala allah alay slam waayo xadiidka han boqol iyo xadidka lix boqolaad alxamdu lilah lix boqol ayaan caaw joognaaba qala imam nas alي ramat lla abarna moxamed ibn mansuur aljawaaz waa iqa qala anba'ana sufyaan ibn cuyayna waa taqaana qala samictu zuhri dhammaan waana soo marin qala akhbaranii waxaa ii warramay salim can abihi cabdullahi bn cumar qala wuxuu yihi rأytu النabiy anaka sal sl ida jada bihi sayr jamaca bayna اlmaqrb الcشhاء yuu nabiga jamcin jiray slى اllahu عalيه waslm hada wallah aclam wslى اllah وslm abdi rasul mustaفى